الحمد لله الذي أعلى منار الإسلام بالسنة ورفع بها عن القلوب الأكنة والصلاة والسلام على نبينا محمد القائد إلى الجنة وعلى آله وصحبه الذين جعلهم الله أمنة للناس ومنة أما بعد فهذا هو الدرس الأول من الكتاب min duruusi dawrati alxadiidiyati altawsiiliya wa huwa minxat lmugiid fi tahdiibi sharafi asxaabi alxadiid lilxaafid axmed bni cali alkhaiib albaqdaadi raximahu llahu tacaala waxaa caawa inoo bilaabmaya kitaabkii afraad dowraddii xadiidiga ahayd oo casharkii koowaad caawa aynu qaadan doonno in sha allahu tacaala kitaabka waxaa alifay alkhaiibu albaqdaadi oo aan inugu cusbayn oo musalaxa markaynu soo maraynay khaiibu lbaqdaadi baa kitaab ka qoray markaa ku fogaan mayno imaamu dahabi siyaru aclaami nubalaa tilmaamihii uu ka bixiyey wax ka mida tarjamadiisa ayaynu insha allahu tacaala isxasuusinayna dahbi markuu u tarjumaynayey wuxuu ku bilaabay alimaam alawxad alcalaamatu lmufti alxaafidu alnaaqid muxadisu lwaqti abu bakrin axmed bnu cali ibni haabit ibni axmed ibni mahdi albagdaadi saaxibu tasaaniif wa khaatimatu lxufaad intaas waa mafhuum soo ma wuxuu dhashay saddex boqol iyo labiyo sagaashankii hijrada aabihii wuxuu ahaa macalin buu ahaa qur-aanka dhiga khaiibna waa ahaa sidaa awgeed isagoo da-yar buu ku guubaabiya cilmiga inuu dalbo koob iyo toban jir markuu ahaa ayuu bilaabay xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam qur-aankuna waa kasii horreeyey wuxuu u rexlaystay wadamo badan iyo magaalo badan iyo culimo badan wuxuu leeyahay imaamu dahabi wataqadama fi hada shan uu ka hormaray xadiidka wa bada alaqraan asaagiisana waa ka dhex muuqday wa jamaca wa sannafa wa saxaxa wa callala wa jaraxa wa caddala wa araka wa awdaxa intaba waa kutubu alifay jamaca alculuum wasanafa atasaaniif waصaxaxa alaxaadiid wacallalaha wajaraxa alruwaat wacaddalahum wakataba ataariikh wahaakada wuxuu ihi wasaara axfada ahli casrihi cala liطlaaq dadka xilligiisi joogay ninkii ugu xifdiga badnaabo axfad yani cinda almuxadisiin xaafidkii ugu weynaa buu noqday xilligiis almu'taman asaaji wuxuu leeyahay magaalada baqdaad la yidhaahdaa may soo saarin daara qutni dabadi nin khaiibu lbaqdaadi la mida xagga xifdiga abu isxaaq ashiraazi waa taqaanaa saaxibu tanbiihi walmuhadab imaamkii majmuuc waxaa weeye sharxu lmuhadab kitaabkii nawawiya weynaa kutubta islaam ka mid ah ninkii matniga lahaa oo ardaydiisa ka mida wuxuu hi abubakr bakr alkhaiib albaqdaadi waxaa lagu shabahayey buu hi daara qutni xagga xifdiga iyo baabulcilalka iyo xadiidka marka la eego abu isxaaq ashiraazina wuxuu ka mid ahaa markii uu dhintay khaiibu lbaqdaadi raggii siday naxashkiisa ilaa xabaasha laga geyni raggii siday buu ahaa oo waa joogay aaskiisii ardaygiisina waa ahaa wuxuu sheegay ibnu casaakir markuu u tarjumaynayay wuxuu hi waxaa la sheegay khaiibu lbaqdaadi sanadkiisii mutaxaya inuu xajiyey kadibna zamzam ceelkii zamzam markuu tegey isagoo dhaqan gelinaya xadiidkii ahaa maau zamzam lima shuriba lah zamzam waa wixii loo cabo saddex shay buu u cabo ilaahay uu siiyo saddexdaa shay waxay ahayd taariikhu baqdaad inuu ka sheekeeyo waana kitaab taabacan oo aada u weyn taariikhu madiinati salaam ama taariikhu baqdaad labaatan mujalad wax gaadhaya ayuu ku daabacay waa kitaab weyn taariikhu baqdaad uu kaga hadlay ilahay waa u ta labaad wuxuu codsaday markuu zamzam cabayay jaamicu lmansuur khaliifkii cabaasiga ahaa ee dowladdii alkhilaafa alcabaasiya dhidibada u taagay abu jacfar almansuur masjid jaamiciisana inaan xadiidka nebiga ka sheego oo aan ka gudbiyo marka iyadiina ilaahay waa u horgeliyey welibana qisay lahaydo waxa weeye nin madaxdii xilligiisii joogtay ka mid a ah khulafadii cabaasiyiinta ayuu wuxuu u gudbiyey kitaab dabadeedna markii loo geeyey buu yidhi waar ninkani waa nin culuse muxuu u socdaa dan buu leeyahay buui kitaabkan bilaashiguma keenine dan buu leeyahay ninkani waana nin culus waa loo tego waxaa la yidhi imaamkii wuxuu ihi dan baad leedahay haayo dan baan leeyahay oo waa maxay jaamiculmansuur inaan xadiidkan ka sheego waana xadiista dadka ugu dhigo waa loo fasaxay taasina waa u horgashay tan saddexaad waxay ahayd bishr ibn alxaari alxaafi imaam weyn oo zaahida macruuf maxruuf ahaa ninkaana inaan jaar la noqdo oo xabaashiisa iyo xabaashaydu ay jaar noqdaan iyadiina ilaahay waa u horgeliyey xabaashiisaa dhinaca loogu qabto iyaduna waa u fushi shiikha cibaadadiisa wuxuu ka sheegay imaamu dahabi isagoon baynu ku gaabsannay wuxuu ihi u xajiyey raggii la socday baa ka warbixinaya intii xajka loo socday safar baa lagu jiraa maalin walba qur-aanka waa khatimay isagoo musaafira maalin walba khatmu laha khatmada markuu dhammeeyana xadiidku u fadhiisanay yowmiyan culimmaduna way ka hadleen mowduucaasoo waxay yidhaahdeen kullamaa qur-aanka akhriskiisa aada badsato muraadadaada ayaa ilaahay kuu hirgelinay rag badanoo muxadisiini waxay yidhaahdeen markaanu wardiga qur-aanka yaraynana xadiiskii culimmadu noo sheegaysay baa naga yaraada qur-aanka markaanu badsannana xilliyo culimmadu xitaa xadiidka aanay dhigin baa ilaahay noo furaa waar gurigay kaalay habeen barhkii iyo subixi iyo xilliyo kala duwan oo xadiidka la helin xaafidkuna taasubuu tilmaamaya wuxuu ka sheegay siduu wakhtiga u ilaalinayay ibn alabnusi wuxuu leeyahay waxaan arki jiray khaiibu lbaqdaadi oo wadada lugaynay oo kitaab sita oo intaa uu lugaynaya kitaab daalacanay suu wakhtigiisa uga faa'iidaysto kutubtiisu aad bay u badan tahay waxaa inagaga filan nuzhat nadar sharxu nukhbati lfikr ama tawdiixu nukhbati lfikr khaiibu baqdaadi eh, xaafid ibnu xajar faina atasaaniifa fi isilaaxi ahli اlxadiidi qad kaurat wa busitat wakhtusirat waa kii ku bilaabeen kitaabka aynu soo marnay dabeedna wuxuu sheegay culimadii wax ka aliftay sharax nushat nadar markuu soo gaadhay khaiibu lbaqdaadi wuxuu ihi waqalla fannun min funuuni اlxadiid ila wasanafa fiihi kitaaba mufrada baab man shuruu cilmulxadiidka ka mida ilaa kitaab gaara buu ka alifay ilaa uu yidhi alxaafid abubakr ibni nuqda muxadiiintii ka dambaysay khatiibu lbaqdaadi xagga kutubta xadiidka waxay ciyaal u yihiin oo aanay ka maarmay khaiibu lbaqdaadi waxaynu kusoo gabagabaynaynaa khaiibu lbaqdaadi dee xilli muslimku dhaqan yahay oo caalamkao dhan uu ka tariyo oo dahabka iyo diinaarku meel walba yaacayo ayuu shiikhu dhintay madaxdii xilligaa joogtayna culimmada ay qiimaynaysay ay soo dhoweynaysay markaa hanti buu ka dhintay ubadna kama dhiman dabeedna markuu sii dhimanayay khaliifkii cabaasiga ahaa ee xilligaa joogay alqaa'imu biamri illaah ayuu wuxuu ku yihi xoolaa ka dhimanay ubad idhaxlana melihi waxaan doonayaa xoolaha ina in muxadiiinta loo qaybiyo in muxadiiinta dadka xadiidka ku hawlan in loo qaybiyo dabeedna iyagii baa loo qaybiyo xoolihiina waa waqf kutubtiisii see u dhammaydna waqafuu ka dhig dahabkiisiina waa bixiyey wuxuu hayey waa bixiyey wuxuu dhintay toddobadii dilxija sanadku markuu ahaa afar boqon iyo saddex iyo lixdan culimo badan bay wada dhinteen sanadkaas oo uu ka mid yahay xaafid ulmaqrib alxaafid bnu cabdilbar oo isaguna xaafidka galbeedka loo yaqaanay xaafidkana loo yaqaanay bariga xaafidkiisii intaa haddaynu khaiib albaqdaadi kaga gudubno waxaynu u gudbaynaa kitaabka kitaabkiisa waxaa la yidhaahdaa sharafu aصxaabi اlxadiid kitaabku waa kitaab sanad leh sanadkiisuna waa dambeeyey oo haddii bukhaari iyo muslim iyo abi daawuud iyo ay dhinteen laba boqol iyo toddobaatan iyo laba boqol iyo konton iyo lixdan xilliyada ay kala dhinteen ninkani wuxuu ka dambeeyey laba boqoloo sano wax gaadha ayuu ka dambeeyey intaasina waa sanad soo kordhay marka kitaabka si looga faa'iidaysto nuxurkiisana si kooban loo gaadho horta sanadkii siduu u dhan yaha waynu xadafna haddii kale dee dad badan baa odhanaya ka soo dhammow carabta waxaan kuu fadhiyaa marka la yidhaahdo qaala taa waynu fududayn mar labaad abwaabtii khaiibkana sideedaynu u dayn dadka qaar baa waxay sameeyeen kitaabka u adeegayay waxay yidhaahdeen baabka axaadiista ku timi waa daciif baabkiiba waan xadfi saxna maaha kitaabka shiikiisa in la taabtaabta haddaad adigu soo koobayso waa meesheeda laakiin baabka axaadiistu ku sheegay waa daciif dabeedna waan wada saaray waa nooc duulaana wey maynaan samayn abwaabtii kitaabka oo aynu arki doonno qaar axaadiista ku timi inay wada daciif tahay siaydaynu u dayn lakiin xadiisku inuu daciif yahayna waynu sheegay inagoo sheika ixtiraami laba baab baan xadfi anoo kitaabka soo gaabinay midi waxa uu yahay baabka riyooyinka manaamaad hebel baa riyooday wuxuu ku riyooday nin muxadita oo jannada galay waxaa dhi intii soo jeedkaa inagu filana riyadu haynoo dambayso markaa riyooyinkii waan riyooyin badan lagaga hadlay baabka labaad oo kitaabka lagu soo khatimay waa baab ahbaaru lacmash oo xaafidku waa aad ugu dheeraaday isagana nuxurkiisii abwaab la mida ayaa meesha inoogu taalla hadday ay tahay cumar ibn khaaab muiira ibni miqsam dabi maalik ibni anas nuxurkii ku sugnaa kuwaasaa lagu tilmaamay iyagaana ka kooban baabkaana waa ugu noqon doontaa labada baabun baynu ka tagnay axaadiista iyo aqwaasha salafkeen lagu sheegay kuwa baabka ugu saamaynta badan ee ku cad iyo kuwa ugu xooga badan ayaynu ku gaabsannay hadduu shan xadiis sheego labada ugu xooga badan baynu ku kaaftoomaynaa ama midka ugu xooga badan ee baabka ku cad kuwa kalena waynu iska dhaafayna waayo maqsuudku waa inaynu sharafta asxaabulxadiidku leeyihiin inaynu gaadhna un weeye marka taasaynu soo koobin xagga takhriijka waxaynu ku kaaftoonnay axaadiista marfuuca ah saxaabada iyo taabiciinta iyo taabicutaabiciinta iyo kuwii ka dambeeyey hadalladooda iyagu waynu iska dulmaraynaa waxba isku mashquulin mayno waa saxiix iyo wadaaif waana jaada culimmadu ay yaqaaneen mar haddii wax munkaroo la diidaa aanu ku jirin inaan aad la isugu mashquulin laakiin xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam mid walba isaga waynu dul istaagaynaa saxiix iyo daciif waynu kala caddaynayna intaas waa idin dhacday sooma naskana waxaynu ka soo qaadanay dabcada moxamed ibnu ciwad almasri uu taxqiijiyey oo toddoba nusqo makhtuuda uu u noqday iyo saddex matbuuca toban kitaab oo toddoba makhduud tahay uu waxa weeye eh, ku muqaabaleeyey aniguna kiisaan ictimaaday kaasaanan khulaasiy markaa naskuna waa nas laynaga hubo wey insha allahu tacaala bismi illaahi araxmaan araxiim wuxuu hi shiikhu alxamdu lilah sharax badani ma jiro kitaabku waa xoogaa culus yahay isagaa iska faahfaahsan waxa weeye laqbo badanna uma baahna laakiin kelmadaha adag un baynu dul istaagaynaa insha allahu tacaala dadkana luqadii carabiga iskaga culus dad badanna waa ka faa'iidaysan doonaan insha allahu tacaala oo dowladda dee onlineka kaga xidhan hadda waa sagaalku oo mustawaba leh marka kelmad walba waxay doonayaan dadku dee luqadda waa ku kala duwan yihiine in maxay macnaheedu tahay haddii kelmadi halkaa kuu istaagtana <laughs> waxaa laga yaabaa jumladoo dhan inay kugu adkaato marka waynu dul maraynaa wixii dul istaag u baahanna waa dul istaagaynaa insha allahu tacala sheikhu wuxuu hi alxamdu mahad lilaah mahad dhammaanteed ilaahay bay u sugnaatay alladii allahaasoo istafa alislaama diinan diinta islaamka diin ahaan u doortay lisafwati bariyati khalqigiisa uu xushayna u doortay dadka muslimiinta ah albariya waa alkhaliiqa bihi lmursaliina buu la soo diray rususha aladiina kuwaasoo ikhtaarahum ka doortay min khaliiqatihi khalqigiisa allahu yastafii min almalaa'ikati rusula wa min annaas wajacalanaa wuu naga yeelay qawaamiina kuwa ku taagan bishariicatihi sharcigiisa wa calaa millatihi diintiisana ku taagan daabbiina kuwa difaacaya can xariimihi xuduuddiis aan la gudbi karin kuwa difaacayana waa naga dhig caamiliina bisunnati sunnadiisa kuwa ku camalfalay naxmaduhu tii hore jumla ismiya yahay jumla iyo dawaan bay tilmaantaa jumla ficliyana tajadud in la soo cusboonaysiinay naxmaduhu alle waa mahadinayna xaqa xamdihi mahadin dhaba wanasaluhu waanu weydiisanaynaa atawfiiqa hanuunin lirushdihi waxaa weeye rushudku waa khilaaf alghiwaaya yacni hanuuninta fulinteedana inuuna waafajiyo inaanu dhaqan gelino wanarabu ilayh ilaahay baanu ka codsanaynaa fi lmasiidi min fadli dheeraad galladiisaana ilaahay baanu weydiisanayna wsala allahu alaha amaana calaa khaatami rasuulihi sayidina muxamed afdal nabiyiina aha wa khiirati illaahi min alkhalqi ajmaciin wa saxaabatihi korkiisa salligu ha ahaado alakhyaari wanaagsanaa almuntakhabiina la doortay ama almuntajabiina la xushay labadaba waa loo dabdiyey nusakda way ku suganta muntakhabiin iyo muntajabiin wa taabiciihim iyo kuwii raacay bilixsaani ilaa yowm اddiin ama bacdu intaa dabadeed sheikhu wuxuu uhi wafaqakum allah uu inala hadlay allah ha idin waafajiyo licamali اlkhayraat khayrka samayntiisa allah idin waafajiyo wacasamana ha inaga ilaaliyo wa iyaakum idinka min iqtixaami اlbidac isku tuurka bidcooyinka iyo washubuhaati shubhooyinka ilaa biimo lagu galo bidcaduna waa wixii bidcadiisu caddaatay shubuhaadkuna waa wixii madmadow ku jiro faqad wafaanaa faqad waqafnaa waxaanu dul istaagnay calaa maa dakartum wixii aad sheegteen oo min caybi lmubtadicati dadka bidcoolayaasha ah ceebanta ay caybaynayaan liahli sunani walaaaar dadka sunanta iyo aaaarta u saaxiibkaa ah. sunanna waa axaadiistii marfuuc ahayd aaaartuna waa mawquufaadkii iyo waacnihim inay durayaan calaa man shaqala nafsahu kii naftiisa ku mashquuliyey bisamaaci aaadiii axaadiista inuu maqlo wa xifdi ahbaar iyo inuu xifdiyo iyo wa beenintooda bisaxiixi maa naqalahu wixii ay soo naqliyeen saxiixiis ila lummati ummadda ay u soo naqliyeen alaimatu saadiquuna aimadii runta sheegay waa faacilu naqalahu alaimatu wastihzaaihim iyo inay ku jeesjeesayaan biahli lxaqi dadka xaqa ku taagan fii maa wadacahu wixii ay ku abuurteen calayhim dushooda almulxiduuna kuwa allakoodka ah ee ilaahay dafiray ee gaaloobay allahu alla yastahziu bihim ilaahay baa ku jeesjeesaya oo wixii ay sameeyeen ku abaalmarinaya wayamuduhum ilaahay waa u ziyaadinaya fii طugyaanihim baadidooda iyo gaalnimadooda yacmahuuna iyagoo ku dhex wareersan shiikhuu wuxuu ihi walaysa daaka taasi maaha cajiiban wax lala yaaba maaha min mutabici lhawa kuwa hawadooda raacin lagula yaabi maayo iyo waman adallahum allah iyo ciddii ilaahay uu lumiyey can suluuki sabiili lhuda jidka hanuunkana ilaahay uu ka leexiyo ka lumiyey jidkaa inay qaadaan wa min waadixi shaanihim xaalkooda cad waxaa ka mida addaalikaasoo ku tusaya calaa khidlaanihim in la hoojiyey suduufuhum ay icraaduhum inay ka jeesanayaan can inadari inay eegaan fii axkaami lqur'aan axkaamta qur'aanka wa tarkuhum halkaa waxaa idinku yaallaa wa tarkihim iyo wa laakiin waa la godaya suduufuhum baa lagu cadfay wa tarkuhum inay ka tageen alxijaaja in la daliishado biaayaatihi alwaadixa aayadihiisii caddaa alwaadixati alburhaan xujadeedu caddayd wa inay tuureen asunana sunnooyinkii sunantii min waraa'ihim gadaashooda inay ka tuureen wa taxakumihim inay waxaa weeye cinaadeen fi diini diinta ataxakum waa alistibdaad inay ku madax adeegeen oo waxay doonaan ay sameeyeen biaaraa'ihim aaraadoodana ay ku madax adeygeen falxadau ka dhallinyarada ah oo minhum kuwaa ka midi manhuumun waa mid ku foogan bilazali shukaansibu ku moogay alazal waa alkhiaabu aljamiilu wاlxasanu wاlxulwu maca nisaa soo shukaansigii ma dumarka in hadalka loo macaaneeyo ayaa azal la marka ninkii dhalinyarada waana waa de hadda lagu fogeyn dhalinyarada ku mashquulsan tahay ninkii dhalinyarada aha ee kuwaa ka hukaansigu ku mashquulsanya dumarka uu shukaaminayo wadusinni kii da'da u saaxiibka ahaana maftuunun wuxuu ku fitnaysan yahay bilkalaami hadal iyo waljadali muran hadal iyo dood buu haya kii weynaa qad jacala waa ka yeelay diinahu diintiisa qaradan yool buu ka yeelay lilkhusuumaati muranka u yoola doodoo dhan baa lala soo doonanaya wa arsala nafsahu naftiisa wuxuu ku sii daayey fii maraatic alhalakaat meelaha lagu halaagsamay wamanaahu ashayaanu shayaanku wuxuu u qurxiyey dafca alxaqi xaqa in lagu celiyo bishubuhaati shubahaat iyadoo la isticmaalay in curida calayhi haddii loo soo bandhigo bacdu kutubi alaxkaam kutubta axkaamta qaar ka mida almutacalliqati la xidhiidhay biaahaari nabiyina calayhi afdal asalaam nabadaha waa tuuraya jaaniban dhinac buu u tuuraya wawalla waa tegaya daahiban xaaluu yahay mid tegaya oo ka jeesanaya can اnadari fiiha axaadiista inuu eego yaskharu waa ku jeesjeesaya min xaamiliha kii sunnadaa xambaarsanaa iyo waa raawiha kii soo warinaya mucaanadatan minhu liddiin isagoo diinta cinaadaya wa waacnan calaa aimati lmuslimiin madaxda muslimiinta iyo culimmadoodana isagoo duraya wa kam yuraa badanaa inta la arkayo albaa'isu lmiskiin kaa hoogaya miskiinka ah ida ibtuliya marka lagu imtixaano bixaadiatin dhacdo oo fi diini diintiisa ku timi ay fii diinihi diintiisa ku timi yascaa wuxuu u rooraya ila alfaqiihi ninkii fiqiga yaqaanay yastaftiihi isagoo fatwo dalbaya wa yacmalu calaa maa yaquulu wuxuu yidhaahdana waa ku camal falaya wa yarwiihi waxa uu soo wariyana wuu gelinaya oo bimacnaa siduu axaadiista ugu jeesjeesayo oo diinta iyo sunnada ugu jeesjeesayo bay islaantii isqabanaya islaantii baa odhanaysa waad iga furan tahay sidaasaa tidhi islaantana waa jeceliya dabeedna wuxuu odhanaya war fuqahadii iyo culimmadii ha igu dhow markaasuu odhanaya war islaanta ii badbaadiye waa mushkilad ku timi diintiis islaantu ma furanta mise ma furmi iyo wixii la mida raajican wuxuu noqonayaa ila taqliidi inuu wax qallito bacda firaarihi minhu markuu ka orday wa multaziman wuxuu laazimayaa xukmahu ninkaa shiikaa xukunkiisa bacda suduufihi canhu markuu ka jiistay shiikhu wuxuu hi wacasa waxaa laga yaabaa an yakuuna fii xukmi xaadiatihi dhacdadaa ku timi xukumkeeda inay ku sugan tahay min alkhilaafi khilaafka xaggiisa maa yaxtaaju wax u baahan ilaa incaami nadari fiih in la milicsado oo si fiican loo eego iyo walistikshaaf iyo baadhitaan badan in lagu sameeyo masaladaa uu iska qallitay ee loo fatwoodayna waxaa laga yaabaa inay tahay mas'alo culimmadu isku hayso oo baadhitaan badan u baahan taa xitaa diyaaru maaha masalada noocaasa ijmaacba maaha uu la booday marka loo fatwoodo shiikhu wuxuu uhi fakayfa istaxalla taqliid sidee buu u xalaashanayaa taqliid bacda taxriimihi markuu xaaraantinimeeye dabadeed wahawana alima fii dembiga ku imanayana uu fududeeyey taqliidka bacda tacdiimihi markuu weynaysiiye dabadeed yacnii markii horena taqliidkuu ka digay oo meel weyn gaadhsiinay markii dambena waa fududaysanayaa muqalid buu noqonay sheikhu wuxuu ihi walaqad kaana rafduhu waxay ahayd diidmadiisu maa laa yanfacuhu fi اlaakhirati wاluula adduunya aakhiraba wixii aan anfacay diidmada uu diidaa iyo waishtigaaluhu inuu ku mashquulo biaxkaami shariica axkaamta sharciga axraa mid mudan wa awlaa mudan waxaana u mudnayd adduunya iyo aakhira wixii anfacayey inuu daneeya u wanaagsaday qaala maaliku bnu anas raximahu llahu tacaala wuxuu yii markaasaan muqadimadaydi ku sheegay wax allaale wixii lambar sanad buu leeyih aqwaasha qaar baa inoo iman doonta wa qaala la odhanayo bilaa lambara bimacnaa sanad umuu sheegi laakiin wixii lambarle waa xadaana sanad bay leedahay taana halaawin qaala maaliku bnu anas raximah llah wuxuu yii madhabtii maalikiyada imaamkooda kulamaa jaaanaa rajulun mar kastoo nin noo yimaado ajdalu min rajul nin ka muran badan araadanaa wuxuu doonayaa an narudda inaanu celinno maa jaaa bihi jibriilu ila nabiyi sal allahu alayh wasalam waa sunnadii nebi midiba kuu ka afdheer yahay ee ka afminshaarsan yahay wuxuu doonayaa inaanu sunnadii nebiga u celina hadalkiisaas iyo afminshaarnimadiisaas wa qaala abuu yuusuf raximahu llah waxaa uu saaxibu abi xaniifa alqaadi kaana yuqaalu waxaa la odhan jiray man alaba diina ninka diinta dalba bilkalaami hadal ku dalba tasandaqa zindiiq noqda kalaam waa cilmulkalaamkii wey cilmulkalaamku waa ihbaat alcaqaa'id addiiniya biladillati alcaqliya caqiidadii la doonayo in la aamino marka daliil loo doonayo qaala allaahu iyo qaala rasuuluhu la aadi maayo caqli baa la daliishanaya kaasaa cilmulkalaam la yidhahda wuxuu uhi ninka diintiisa iyo caqiidadiisa ku raadiya cilmulkalaam zindiiq buu noqonaya waman alaba waa sidii ku dhacday jahmi bnu safwaan waxaasuu dhex gala saaxibuljahmiya dabeedna maalintii dambe qolo caqligaa iyo waxaa ku fogaaday oo aan muslimiinba ahayn baa u yimi dood bay la galeen say ula doodayeen ayay waxa weeye halkaa isu taageen aayadii xadiisna ma yaqaan dabeedna waxay yidhaahdeen qolkiisa intuu galay ayuu afartan maalmood iyo afartan habeen salaadii ka tegey diintiiba ka shaki diintiiba ka shaki marka ninka caqliga iyo falsafadda iyo waxyaabaha noocaasa diin ka doona zandaquu ku dambaynay waman alaba kii dalba ariib alxadii axaadiista aan la aqoon kadaba been buu ku dhacay oo waxaa social mediaha yaacay axaadiista qaar baan xitaa kutubta mawduucee beenta aan laga helay oo hadda la sameeyey laba kun shan iyo labaatanka dadka qaarna markay maqlaan qaala nabiy bal qaar baa daba haddaad xadiiskaas sii gudbin weydo musiiba kugu dhacaysa markaasaa mid waliba baqayaa sii gudbinaya axaadiista aan la aqoon ee hariibka ah ninka raadiyaana been buu ku dhacaa yacni nebigu ku been abuuranaya marka dambe waman alaba ninka dalba almaala xoolo bilkimiya kimiya ku dalba kimisteri aflasa waa caynoobey kimistariga waa kolley waa taqaanaano waa maadada sayniska ee ka hadasha canaasirta iyo maadooyinka iyo si ay isula falgalaan iyo wixii la mida marka waana qadiim horena waa looga hadli jiray hadda waa la casriyeeyo aad baa looga hadla laakiin berigaa dadka qariib buu ku ah dabeedna rag baa intay wax ka barteen xoogaa ka fahmeen baa waxay u soo fadhiisanayeen suuqyada iyo shaariciyada dabeedna wuxuu isku darayaa laba maado wax kalaa kasoo dhex baxay dabeedna dadku way la yaabayeen lacag baa loogu gurayay sanduuqa intaasaa loo soo daawasho tegey marka dee siduu isleeyahay maalin walba qaar baa laga sheegay inay yidhaahdeen sow ciiddaa ma aragtaan dahab baan u bedelay ciiddii dahab noqon maysa laakiin muxuu samaynayaa maadooyin intuu ku daro baa midabkii dahabka wax u eg baa ka soo baxay marka markii dambena waxaaba la layidhi dadka xeelada sameeya asxaabu kimyaabad dadka dadka sira ee waxa weeye xumaldaha asxaabu kimyaabad marka maadooyinkaa uu isku darayo lafteedu lacag bay u baahantay canaasirta uu raadinayo ee uu isku darayo kharash bay uga baahantay in wax lagu siinayana dee damaanadeeda lama hayo nin ganacsanaya maaha oo aragteenoo dee dad baa suuqa wax ku samaynaya ma iibinayo ama xarakaad buu samaynaya dad baa daawanaya waa la iskaga tegay waxaa laga yaba lacag ba inaan la siin kharashna waa ka gala marka ninka xoole ka raadiya waxaa kiimyaaga la yidhaahdo waa kii xilligaa la yaqaanay hadda waa cilmi brofesor lagu noqdo jaamacadaha iskuullada lagu dhigo <laughs> dee lacag baa hadda lagu qaato lacag baa lagu helaa laakiin berigaa saas u ah wax dadka lagu khaldoa ah muflis buu noqonay wa qaala sufyaan thawri raximah llahu tacaala wuxuu hi inama diinu diintu bilaaaar waa wixii lasoo naqliye wey taasaa diin la yidhahda laysa bira'yi aniga waxay la tahay ma inama diinu bilaaaar laysa bira'i inama diinu bilaaaar laysa bira'i mar haddii diin laga hadlayo qaala allaahu iyo qaala rasuuluh aniga waxay la tahay iyo caqligaygu saaltu abaa cabdillaah yacni axmed bna xambal can ilkaraabisi baan weydiiyey iyo wamaa adhara wuxuu muujiyey falsafadii cilmulkalaama fakalaxa wajhuhu wejigiisii baa isbedelay ama fakallaxa wajhahu wejigiisii buu cabbuusay oo duuduubay oo bimacnaa bedelay oo ka cadhoolay ninkaa magaciisa uma qaala wuxuu ihi inamaa jaaa balaa'uhum nimankaa mutakalimiinta abbaladoodu waxay ka timi min haadihi kutubi kutubta allatii taasoo wadacuuha ay sameeyeen tarakuu waxay ka tageen aaaar nabiyi sal llahu alayh wasalam axaadiistii nebiga wa aqbaluu waxay soo qaabileen calaa haadihi kutub kutubta yadaa wa qaala maalik bnu anas raximah llah waxaa wuli sanna waa rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam iyo wa wulaatu lmri kuwii talada hayay ee bacdahu isaga ka dambeeyey sunanan sunnooyin bay jideeyeen waa khulafaau raashidiin oo sunnadooda la qaadanayo alahdu biha in la qaato sunnadaas tasdiiqun likitaab illaahi caza wajal kitaabka ilahay baa lagu rumaynaya waistikmaalun liaacati illaah aacada allana waa lagu dhammaystiraya wa quwatun calaa diini illaah diinta allana quwo iyo xoojin bay kuugu noqonaysa man camila biha kii ku camal fala fa huwa muhtadi waa mid hanuunayo waman istansara biha ninka hiil ka dalbana fa huwa mid loo hiiliyey waman itabaca wuxuu raacay hayra sabiili lmuminiin waddadii muminiinta midaan ahay wawallaahu allaahu ilaahay wuxuu u tawalinayaa oo qoorta loo gelinaya maa tawalla wixii uu qaatay baa faraha looga qaaday wa qaala lawsaaciyu raximah llah waxau calayka waxaad laasimtaa biaathaari man salaf dadkii tegay waddadooda laazim iyo aaaartii laga soo naqliyay wain rafadaka annaasu dadku haba ku diidaan wa iyaaka waxaan ku kala digayaa iyo wa ra'yi rijaal ragga ra'yigood iyo caqligood ay maskaxdooda ka keeneen wa in zakrafuu ha ku qurxiyaan bilqowli hadal hadalkaba ha macaaneeyaan fa ina almra xaqiiqadu yanjali waa muuqanaya wa anta calaa siraatin mustaqiim adoo waddada xaqaa ku taagan yacni wuxuu uga jeedaa adduunyada inta la joogo waxbaa laysku khaldaya laakiin markay xaqiiqadu timaadee aakhiro la yimaado haddaad waddada salafka hayso iyo hadalladoodii iyo axaadiistay sheegeen markay xaaladuhu kala caddaadaane ilaahay la hor yimaado waddadii toosnaa adoo ku taagan buu xaalku muuqanaya wuxuu hi ninkii gabiye fa sawfa yanjali lghubaaru afarasun taxtaka am xibaaru marka la tartamayo ee farduhu boodhka isku kiciyaan ee boodhkaasi kala dego baa ninkii faras watay dhaba iyo ninkii dameer watay markaasay kala muuqanaya xaaladdu kala muuqanaysa waa taa awsaaci wey wa qaala yaziid bnu zurayd raximahu llahu tacaala wuxuu yidhi asxaabu ra'yi kuwa ra'yiga u saaxiibka ee caqligooda ka hadla acdaa sunna sunnada way necab yihin waayo wuxuu caqliga maantaba uu ku soo xardhayey ee la macaanaaday baa lo odhanaya war xadiis buu khilaafsan yahy dabeedna xadiistaba uu nacay waayo wuxuu isleeya caqligaad maantaba u saamalayshay waxaa kaa kala tuuraya xadiis baa ku yimi intaasuu diiday qaala abu bakrin wuxuu uhi waa khaiibu lbaqdaadi walow ana saaxiba ara'yi almadmuum ka u saaxiibkaa talada xun iyo ra'yiga xun shaqala nafsahu naftiisa hadduu ku mashquulin lahaa bimaa yanfacuhu wixii anfacaya oo min alculuumi cilmiyada wax anfacay wa alaba uu dalbi lahaa sunana rasuuli rabbi alcaalamiin waqtafaa uu dabageli lahaa aathaara alfuqahaa'i walmuxadisiin lawajada fii dalika intaa wuxuu ka heli lahaa maa yugniihi wax kaga filan camaa siwaahu wixii ka soo hadhay waqtafaa waa ku kaaftoomi lahaa bilathari xadiidka can ra'yihi aladii ra'aah wixii uu arkay oo xadiiska nabigu ku kaaftoomi laha iyo aaaarta la midka sababtu waa maxay liana alxadiida maxaa yeele xadiidku yashtamil wuxuu koobsanaya calaa macrifati usuuli tawxiid asallada tawxiidka in la garto iyo wa bayaani maa jaa iyo caddaynta wixii ku yimi oo min wujuuhi alwacdi waalwaciid nusuusta wacdiga jannada iyo yabooha ka hadlaya ama goodiga iyo naarta ka hadlaya iyo wa sifaati rabbi alcaalamiin nusuusta ka hadlaysa tacaala alla ka korreey can maqaalaati lmulxidiin kuwa alla koodka hadalladoodii iyo walikhbaari in laga warramo ayuu xadiidku koobsanaya can sifaati aljannati wannaar iyo wamaa acadda allahu fiihima labadooda wixii alla uu ku diyaariyey lilmuttaqiina iyo wlfujaar uu alle subxaanahu wa tacaala u diyaariyey iyo wamaa khalaqa allah wixii ilaahay uu ku abuuray fil araadiina toddobada dhul iyo wasamaawaati abuurka allah noocyadiisa kala duwan iyo wa cadiimi alaayaat aayaadka kowniga ee waaweyn ayaa ku sugan wa dikri lmalaa'ikati almuqarabiin sheegidoodaa ku sugan axaadiista wa nacti asaafiina waalmusabixiin iyo malaa'igtii safanaysay iyo kuwii tasbiixsanaysay wa innaa lanaxnu asaafuun wa innaa lanaxnu lmusabbixuun wa fi lxadiidi waxaa ku sugan qasasu alambiyaai baa ku sugan wa ahbaaru zuhaadi wlwliyaa wliyada iyo dadka zuhaadda ah ahbaartoodii baa ku sugan wa mawaacidu lbulagaa kuwa aftahanada ah wacdiyadoodii ayaa ku sugan wa kalaamu lfuqahaa fuqahada hadalkoodii baa ku sugan wa siyaru muluuki alcarabi waalcajab siiradii iyo taariikhdii muluugtii carbeed iyo cajabba waa laga helaya wa aqaasiisu qisooyinkii ummadihii hore min alumami ummadaha ka mid ah dadkii ummadihii tegayna qisooyinkoodii baa ku sugan oo dee way ku badan tahay kaana fii man kaana qablakum rajul kaana fii man kaana qablakum inamaa ahlaka man kaana qablakum wa sharxu maqaazi rasuuli sala allahu alayhi wasalam maqaasidii nebiga in la sharaxaa ku sugan iyo wa saraayaahu sariyooyinki aswa iyo sariyana waa taqaanaa waxa udhexeeya maxaa udhexeeya alghaswa waa dullaankii nabigu la socday saraayaahuna waa kuwuu ka maqnaaye isagu uu diray wa jumalu axkaamihi wa qadaayaah xukumadii nebiga axkaamtiisii uu xukumay iyo qadaayaadkii uu xukumay jumlooyinkooda iyo duduubkooda ku sugan wa khuabuhu wacidaatuhu baa ku sugan khudbadihiisi iyo wacdiyadiisi wa aclaamuhu waxaa ku sugan wixii nebinimadiisa ku tusayey ay dalaaili nubuwati wa mucjizaatuhu baa ku sugan wa ciddatu aswaajihi wa awlaadihi wa ashaarihi wa asxaabihi baa lagaga hadla tirada xaasaskiisa ubadkiisa xididkiisa saaxiibadii wa dikru fadaa'ilihim iyo fadaa'ishooda in la sheego iyo wa maaairihim waxaa loo soo wariyey ee wanaaga iyo wa sharxu ahbaarihim wa manaaqibihim iyo akhbaartooda iyo fadligooda in la sharaxo iyo wa mablagu acmaarihim cumrigooda iyo da'ahooda wa bayaanu ansaabihim iyo ansaabtooda in la cadday wa fiihi axaadiista waxaa ku sugan tafsiiru qur'aani alcadiim oo dee kutubu sitaha mid walba waxaa ku sugan kitaabu tafsiir bukhaari muslim abi daawuud oo axaadiistii nebiga qur-aanka fasiraysa lagu sheegay iyo wamaa fiihi waxaa ku sugan qur-aanka oo min annabai war ah wadikri alxakiim iyo waxa weeye xus sharaf leh wa aqaawiilu saxaabati iyo hadaladii saxaabada fi laxkaami almaxfuudati canhum axkaamtii laga soo wariyey wa tasmiyatu man dahaba ilaa qowli kulli waaxidin minhum iyo in la magacaabayo mid kastoo ka mida qowlkii uu ku tegey oo min ala'immati alkhaalifiin a'immadii dambe ka mida iyo walfuqahaa'i almujtahidiin waqad jacala allahu tacaala ilaahay waa ka yeelay ahlahu ay ahla alxadiid ahlu lxadiid arkaana ashariica sharcigu dhidibada uu ku taagan yahay baa laga dhigay wahadaba bihim ilaahay waa ku dumiyey kulla bidcatin shaniica bidca kastoo foolxu fahum yagu umanaau llaahi min khaliiqati waa kuwii alla uu aaminay ee khalqigiisa ka mida waalwaasitatu waa kuwa u dhaxeeya bayna nabiyi sala allahu alayhi wasalam nabiga iyo wa ummatihi ummadiisa iyagaa udhexeeya nebiguna wuxuu u dhaxeeyaa ummadda iyo ama yaga iyo ilaahay buu udhexeeya xagga gaadhsiinta maaha xagga cibaadada cibaadada toos baa ilaahay iyo ducada iyo wixii la mida toos baa ilaahay loogu xidhmaya laakiin diin markay noqoto nebiga lasii maray wlmujtahiduuna waa kuwa ku ijtihaadaya fii xifdi millatihi diintiisa in la ilaaliyo anwaaruhum nuurkoodu zaahiratun waa mid ifayso qurxoon wey wa fadaa'iluhum fadligoodu saa'iratun waa mid caan baxday wey oo lala socday wa aayaatuhum aayadahoodu iyo calaamadahooduna baahiratun waa mid muuqanayso haaliba wa madaahibuhum madaahibtooduna daahiratun waa mid muuqata weyn wa xujajuhum adiladooduna qaahiratun waa mid wax dirqinaysa waxay noo iman doontaa imaamu shaafici man xafida alxadiida qawiyat xujatuh ninka xadiidka xifdiya xujo lagagama adkaado xagga xujada iyo daliilka wa xujajuhum qaahira wa kullu fi'atin koox kasta tataxayazu waxay u iilataa oo u leexataa ilaa hawan hawoob tarjicu ilayhi ay u noqonayso waxay jeceshay wa tastaxsinu waxay wanaajisataa ra'yan talo tackufu calayhi ay dul fadhido ra'yi iyo caqiida ay aamineen siwaa asxaabi alxadiidi mooyaane fa ina maxaa yeelay kitaabka qur'aanka cuddatuhum waa qalabka ay ku dagaalgelayeen wasunnatu sunnaduna xujatuhum waa daliilkooda warasuulu nebiguna fiatuhum waa kooxdooda oo kooxdiisay ka mid yihin wa ilayhi xaggiisa nisbatuhum ay ku abtirsanayaan laa yucarijuuna uma leexdaan cala alahwaai ahwooyin walaa yaltafituuna uma jalleecaan ila alaaraa'i aniga waxay ila tahay iyo dadka caqliyadooda yuqbalu minhum waxaa laga aqbala maa rawow waxay ka wariyaan can rasuuli sal allahu alayh wasalam waa laga aqbalay wa hum iyagoo almaamuunuuna calayh waa kuwa lagu aaminay wlcuduul waana kuwa lagu kalsoon yahay ee cuduusha ah xafadat diini kuwa diinta xifdiyey wa khazanatuhu waa kuwii kaydiyey wa awciyat lcilmi cilmiga kuwii koobay wey wa xamalatuhu kuwii xambaaray wey ida khtulifa haddii laysku khilaafo fii loo noqonay famaa xakamuu bihi waxay xukumaan fa huwa almaqbuulu lmasmuuc waa kan la aqbalayo ee la dhegaysanayo wa minhum waxaa ka mida oo fuqahaduna dee saasay ahaayeen imaamu shaafici oo muxadid ahaa oo bal lagu tilmaamay raggii mustalaxa bilaabay inuu yahay tadliiska iyo mursalka iyo ka hadlay inaan in la imaamu axmed iyo raggii xadiiska ka badsaday imaamu axmedi wuxuu ku odhanayay waxa weeye idaa saxa alxadiidu cindakum faaclimuuna bih waar xadiisku hadduu agtiinna ka sugnaado noo sheega annagaa fiqi ka dhalaalinayna dabeedna fiqiguu ka dhalaalinay risaaladuna waxay ku soo baxday cabdiraxmaan ibnu mahdi ayaa yidhi waar xadiiska inaanu fahannaanu doonayna qawaaciddii lagu fahmaya noo soo qor dabeedna wuu qor waa risaalatun ilaa cabdiraxmaan ibni mahdi rxmaan ibnu mahdina de waa aimadii waaweynaa cilalka iyo xadiidka wljarxi wtacdiid marka xadiidka iyagaa loo noqonayaa kii ay yidhaahdaan waa maqbuul waa la aqbalay kii caqiidada ayaa u noqonaya kii fiqigaa u noqonaya kii aadaabta iyo akhlaaqda iyo zuhdigaa u noqonaya kii tafsiirkaa u noqonaya iyagaa marti loo yihi war xadiiskaas nebigaba ka sugay wa minhum waxaa ka mida kullu caalimin mid kastoo caalima oo faqiihun faqiiha wa imaamun baa ka mida rafiicun sareeya nabihun sharafle nabiih ay duu sharaf sharafu saaxiib wa zaahidun mid zaahida baa ka mida oo fii qabiila qabiilo ku jira oo qabiilkaa ka dhex muuqdo zuhdi lagu yaqaano wa makhsuusun mid ku gaara bifadiilatin fadli baa ka mida wa qaari'un baa ka mida nin qur-aanka yaqaano mutqinun itqaaniyey wa khaiibun baa ka mida muxsinun hagaajinaya khudbad oo aftahana wahum yagu aljumhuur alcaiimu waa jumhuurka ballaadhan wey wa sabiiluhum waddadooda asabiilu lmustaqiim wey wa kullu mubtadicin mid kastoo bidcoola ah biictiqaadihim yatabaahar ictiqaadkooduu muujisanaya wa cala alifsaaxi inuu caddeeyo bigayri madaahibihim madhabtooda waxaan ahaynna laa yatajaasaru ku dhiiran maayo man kii dhakra qasamahu allah ilaahay dhabarku ka jabiya waman caanadahum ka cinaada shakhsiyadooda maaha xadiiskay xambaarsan yihiin buu cinaadaya khadalahu allah ilaahay waa hoojiya laa yaduruhum dhibi maayo man khadalahum ka hoojiya ee u hiilin waaya wax dhiba u geysan maayo walaa yuflixu ma aflaxo man ictazalahum ka ka fogaadee ka dheeraada almuxtaadu lidiinihi ninka diintiisa ilaashanaya u dadaalaya ilaa irshaadihim hanuunintooda faqiirun waa u baahanya wa basaru naadiri ka ku eegaya araggiisu bisuu'i xumaan ku eegayaa ilayhim xaggooda xumaan ku eegayaa xasiirun araggiisu waa mid daalaya wey tabaarak maxay ahayd yanqalib ilayka albasaru khaasi'an wa xasiir araggiyo daalan marka ninka si xun u eegaana indhihiisa wuxuu iska laabanaya indhihiisoo daalan yani waxba kaga soo qaadi maayo wa ina allaha alla calaa nasrihim uhiilintoodana laqadiirun waa mid awooda wey can mucaawiyata bni qurata can abihi can nabiyi sal allahu alayh wasalam qaala wuxuu uhi nabigu laa yazaalu ka zuuli maayo naasun dad oo min ummatii ummadayda ka mida ah mansuuriina inay yihiin kuwa loo hiilinayo oo ilaahay uu u hiilinayo oo alla uu garab taagan yahay laa yaduruhum ma dhibayo man khadalahum ciddii hoojisa xataa taquuma asaaca ilaa saacaddu ay ka kacayso takhriijkuna halkaasuu idinku yaallaa ibnu xibbaan baa saxiixiyey xadiidkuna waa saxiix wey qaala caliyu bnu lmadiini waxa hum yagu ahlulxadiidi wey nimankaa la sheegaya nabigu sheegaya iyo wladiina kuwii weeye yatacaahaduuna daryeelayey ee danaynayay madaahib arasuul nabiga calayhi salaatu wasalaam wixii laga soo wariyey ee laga sheegay ee nebigu ku tegey yacni sunnadiis wayadubuuna difaacayay can ilcilmi cilmiga difaacay lowlaahum kuwaasi haddaanay jiri lahayn oo aynay joogi lahayn lam tajid kamaad hesheen cinda almuctasilati wاlraafidati wاljahmiyati iyo wa ahli اlirjaa'i iyo wاlra'yi wa ahli اra'yi kuwa caqliga u saaxiibkaa shay-an shay oo min asunan axaadiid yani halkaa wuxuu ku tilmaamayaa nimanka muxadisiinta ah waa tii hadda la soo sheegaya kuwii ahlulbidac ahaa ee warkoodu caddaa axaadiista laga sheegaya lafteeda muxadisiintay isdaad raacinay oo iyagoo xitaa axaadiistii aan aaminsanayn bay odhanayaan xadaanaa fulaan can inabiy sala allahu alayh wasalam iyadoo xadiidka aan u dhadhacsanayn marka axaadiistay sheegayaan waxaa ku kalifay inay isu eekaysiiyaan ahlulxadiid haddaan ahlulxadiis jiri lahaynna hal xadiidna may soo wariyeen waayo de waxba iyagu ugama baahna diyaarna uma ah diyaarna uma ah xadiis inay qaataan uma jeedaan qaala abu bakrin waa wuxuu hi faqad jacala rabu lcaalamiin alla wuxuu ka yeelay aaa'ifata almansuura kooxdaa loo hiilinayo xuraasa diin kuwa diinta ilaalinaya wa sarafa canhum wuxuu ka celiyey kayda almucaanidiin kuwa waxaa weeye madaxa adag dhagartooda litamasukihim waa qabsashada ay qabsadeen bisharci lmatiin sharcigii adkaa waiktifaaihim inay dabagaleen aaaara asaxaabati xifdu laathaar axaadiista in la xifdiyo wey wa qaطcu lmafaawisi iyo saxaraha in la gooyo wey oo loo safro xadiid almafaawis oo saxaraha wey iyo walqifaar meesha qorfaha ah yacni waa meesha dadna aanay joogin adduunyana aanay oolin baadna aan lahayn biyana aan lahayn ayaa la yidhaahdaa qifaar wa rukuubu lbaraari walbixaar barri iyo badba way fuuleen fi iqtibaasi maa sharaca rasuulu sala allahu alayh wasalam waxay intaaba u mareen inay soo qaataan wixii nabigu jideeyey laa yucarijuuna canhu ugama leexdaan ilaa ra'yi iyo walaa hawan hawo naftoodu jecesha qabiluu waxay aqbaleen shariicatahu sharcigiisay aqbaleen qowlan wa ficlan hadal ahaan iyo ficl ahaanba waxarasuu waa ilaaliyeen sunnatahu sunnadiisa xifdan xifdi ahaan ay laabaha ku xifdinaya iyo wa naqlan inay wariyaan oo soo naqliyaan xataa abbatuu bidalika aslaha ilaa ay sunnadii sugeen gunta ay u fadhiisiiyeen wa kaanuu ahaayeena xaqa biha wa ahlaha kuwa ugu mudan bay ahaayeen wa kam min mulxidin mid mulxidi badana yaruumu doonaya an yakhlida inuu ku dhex khaldo oo dhex geliya bishariicati maa laysa minha sharciga waxaan ka mid ahay wallahu tacaala allana yadubu uu ku difaacayo biasxaabi alxadiidi canha waxa uu ku dhex daray fahum yagu alxufaadu waa kuwa xifdinaya liarkaanihaa arkaanteeda ee ilaalinaya wey waalqawaamuuna waa kuwa ku taagan biamrihaa wa shaanihaa xaalkeeda idaa sadafa markay ka jeestaan can iddifaaci canha difaacideeda waxa weeye kuwa mulxidiinta ah fahum yagu muxadiiintu duunaha xadiidka sokadii yunaadiluuna way difaacayeen ulaaika kuwaasi xizbullaahi wey alaa ina xizb allahi hum lmuflixuun can mucaadi bni jabal radia allahu tacaala canhu can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu ihi nebigu yaxmilu waa xambaaraya hada alcilma cilmigan isaga ah waa sunnadii nabiga calayhi salaau wasalaam qur-aankiina waa lamid waa cilmigii shareecada min kulli khalafin mid kastoo dib ka yimi cuduluhu kuwooda lagu kalsoon yahay baa cilmiga xambaaray yanfuuna canhu waxay u diidayaan taxriifa alghaaliina kuwa talax tegay ee bidcoonayaasha ah badelaadooda waxa bedelayaan waintixaala almubdiliin kuwa baailka wada waxay sheeganayaanna way ka difaacayaan wa tawiil aljaahiliin kuwa jaahiliinta ah waxay iska macnaystaanna iyadana way ka difaacayaan xadiidkaas takhriijkiisu waa inoo iman doonaa hadal badan baa ku jira marka lambarka soddonaad buu inoogu iman doonaa halkani waa muqadimadii wey laakiin baab dhan buu shiiku u caqidayy qaala abu bakrin wuxuu hi alkhaiibu albaqdaadi qad dakara waa sheegay abu muxamed cabdullaahi ibnu muslim ibnu qutayba fii kitaabihi kitaabkiisii almualafi uu ka qoray fii taawiili mukhtalifi alxadiid axaadiista iskhilaafsan iyo sida laysu waafajinayo musalaxaynu ku soo marray waana culimada wax ka qortay wey maa yatacallaqu bihi wixii ay ku dhegayeen buu sheegay ahlulbidac ahlulbidacu oo min aacni ah in la duro cala asxaabi alxadiid uma dakara waa sheegay ibnu qutayba min fasaadi maa tacallaquu bihi waxay qabsadeen xumaantiisa iyo fasaadkeeda ayuu sheegay maa fiihi muqnicun waxay ugu sugan tahay qanaaco liman wafaqahu allahu lirushdi ciddii ilaahay hanuunka u waafajinay wa ku arsaaqay asadaada toosnaan fii qasdihi niyadiis niyadiisuna ay toosan tahay wa ana aniguna haddaan ahay alkhaiibu albaqdaadi adkuru waan sheegayaa fii kitaabi kitaabkayga haada kana in shaa allahu tacaala maa ru'ya wixii laga wariyey can rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam fi lxadi cala tabliiqi can inuu inugu booriyey in xadiidka dadka la gaadhsiiyo iyo wa fadli naqli limaa sumica minhu iyo wixii laga maqlay dadka in loo sheego oo loo gudbiyo fadliga ku yimi uma maa ruwiya waxaan sheegaya wixii laga wariyey can asaxaabati iyo wataabiciin iyo waman bacdahum min alculamaa iyo culimadii ka dambaysay ee alkhaalifiina dambeeyey salaf iyo khalaf alkhaalifiina oo ku saabsan fii sharafi asxaabi alxadiid iyo wa fadlihim ku saabsan iyo wa culuwi martabatihim martabadoodu inay sarrayso iyo wa nublihim sharaftooda iyo wa maxaasinihim almadkuura iyo wanaagooda la sheegay iyo wa macaalimihim alma'huura iyo astaamahooda la soo naqliyey nasal allah alle waxaynu weydiisanaynaa an yanfacanaa inuu inagu anfaco bimaxabatihim jacaylkooda wayuxyiyanaa inuu inagu dilo calaa sunnatihim wadadooda wayumiitanaa calaa millatihim hadyigii iyo diintii ay ku taagnaayeenna uu inagu dilo wayaxshuranaa uu inagu soo xashriyo fii zumratihim kooxdooda inahu bina khabiirun basiir wa huwa calaa kulli shayin qadiir baabun wuxuu baab u yahay maa ru'ya wixii laga wariyey can rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam fi lxahi cala tabliiq iyo wlxifdi canhu qowluhu sal اllahu alayhi wasalam balliquu canii walow aaya waxadiuu canii walaa takdibuu calaya waa xadiidkii can cabdillaahi bni camr wa ibn اlcaas radia allahu tacala canhuma anahu samica rasuula اllahi sal اllahu alayh wasalama buu maqlay yaquulu isagoo leh balliquu canii iga gaadhsiiya xaggayga walow aaya ay walow kaana almuballagu waxaad gaadhsiinaysaan ha noqdo aayatan aayad kaliyaba ha noqdo waxaad iga qaadataan dadka u gudbiya haba yaraada hadduu doono waa xadiid uu ka sheekeeya can bani israa'iil banuu israa'iil warkoodana ka sheekaysta walaa xaraja dhibna male xadiidkii kale wuxuu ahaa laa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum laakiin waxaas haddaan caddayn loo hayn iska wariya hana aaminina hana beeninina waquluu aamanaa biاllaahi warasuulihi ku kaaftooda waxadiu can bani israa'iiliyaadka wey waman kadaba calaya kaygu been abuurta mutacamida xaaluu yahay mid u barheedhay falyatabawa wuxuu ka diyaarsanayaa maqcadahu booskiisa min annaari naarta xadiidka bukhaari baa soo warinaya nuxurkiisu waa maxay nebiga amar wuxuu inagu siinayaa waar xadiidkaad iga qaadataan dadka u gudbiya ninkii arbiciinkii soo dhammeeyey waa inuu dadka u gudbiya hal xadiis baa la sheegaya hal aayad baa la sheegaya arbiciinkuna waa afartan cumduhu ka sii badan buluuqu ka sii badan kutubu situhu ka sii badan xadiiska la qaato waa in la gudbiya oo dadka la gaadhsiiya adigana waxay ku noqonaysaa inaad xadiidkii xifdido can abi hurayra radia allahu tacaala can ana rasuula اllahi salى اllahu alayh waslama qaala wuxuu xadiثuu can bani israa'iila walaa xaraj waxadiثuu canii anigana axaadiiiga sheega walaa takdibuu calayhi laakiin haygu been abuuranina been abuuradka waxaa ka mida ah xadiis la yidhi nebigaa yidhi adoo aan ogeyn inuu ka sugnaaday inaad kasii gudbiso kafaa bilmari iman an yuxadia bikuli ma sami man xadaa canii bixadii yuraa annahu kadib aan hubin inuu been yahay uu malaynayo talo nabiga maka sugay mise kama sugna labadii beenaala mid ka mida wey kii sameeyey iyo isagoo warinay marka waa in la iska hubiy axaadiista nabiga laga sheegay intaasuu nabigu inagu adkaynay lakin waa in xadiiska la gudbiye qawluhu sal llahu alayhi wasalam waa baab liyuballigi shaahidu minkum lgaa'ib can abi bakra radia allahu tacaala can nufayc bnu lxaari qaala qaala rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam alaa falyuballig shaahidu wa xajat lwadaac buu khudbadaynaya nabigu falyuballigi shaahidu ka joogaa ha gaadhsiiyo ee minkum idinka idin ka mida oo saxaabadii algaa'iba ka golahan ka maqan xadiidka ha gaadhsiiyo ha u gudbiyo faruba muballagin badanaa mid la gaadhsiiyey awcaa oo uga faham badan uga xifdi badan min saamicin mid hadda dhegaysanaya yani nabigu wuxuu tilmaamayaa war intiinan i dhegaysanayso xadiidkanaan sheegaya gudbiya oo dadka inaga maqane muslimka ah waa dadkii xilligiisa joogay gaadhsiiye waxaa laga yaabaa mid hadda dhagaysanaya inuu uga faham bato mid meesha ka maqan ilahay baa fahamka qaybiya xadiiku waa muttafaqun calayh wey can abi xaatim araazi qaala wuxuu hi nashru lcilmi cilmiga in la faafiya xayaatuhu waa noolayntiis haddaad doonayso cilmigaagu inuu dhinto waxaa weeye ha kugu huursanaado iska hayso uu kugu dhimanay uu kugu qaracay haddaad doonaysa inuu bullaalo noolaadana kobcana gudbi oo dadka usii sheeg wlbalaagu in laga gaadhsiiye can rasuuli ilaahi sal allahu alayhi wasalam waa raxma naxariis wey yactasimu bihi uu ku eeranaya kullu mumin qof kastoo mumina wayakuunu u ahanaya xujatan xuju ku ahanaya xadiidkaasi calaa kulli musirin bihi mid kastoo ku madaxadaygaya oo diidaya iyo waa mulxidin mid kastoo allakooda xuju ku noqonay wa qaala wsaaci waxaa ui markaa abi xaatim waa arkaysaa lambar baynuu samayn awsaacina lambar male yani sanadkiisii ma sheegi wey idaa daharat ilbidacu bidcooyinku hadday soo ifbaxaan falam yunkirhaa aanay diidin ahlulcilmi ahlulcilmigu saarat waxay noqonaysaa sunatan sunnay noqonaysa qowluhu sal llahu alayhi wasalam waa baab wey nadr اllah mra'an samca mina xadiiثa fabalغa can zayd bni haabit radia اllahu tacalى can qaala wuxuu uhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh waslm nadr allahu ilaahay ha qurxiyo wejigiis imra'an qof samca naga maqlay mina anaga xadiian xadiid faxafidahu xadiidkii xifdiyey ama lafdigiisuu xifdiyey bilafdi buu ku haya ama wuxuu hayaa macnihii dabeedna macnihii buu dadka u gudbiyey xataa af hadduu ku gudbiyo sida cilmidhagooleedka la yidhaahdo waxaan maqlay nebigu inuu yihi calayhi salaatu wasalaam dabeedna af soomaali buu ku sheegay hadduu dee sugo aanu meel kale u kicin oo af soomaaligii uu ku soco macnihii xadiidka waa gudbiyey ajarkii waali maaha dee lafdigii oo keliya fa xafidahu xifdiyey hadduu dee maca lafdigii gudbiyana kasii fiican xataa yubaligahu ilaa uu gudbinayo kamaa samicahu sidii uu maqlay faruba xaamili fiqhin badanaa mid fiqhi xambaarsan ruba yaraanna waa loo isticmaalaa badnaanna waa loo isticmaalaa labadabaa lagu macnayn karaa laakiin badnaantaynu qaadanay faruba xaamili fiqhin mid fiqhi xambaarsan badana ayru faqiihin aan faqih ahayn maxaa looga jeedaa fiqi buu sidaa yacnii xadiid buu xambaarsan yahay aayad buu xifdisan yahay laakiin macnaheeda laakiin uu xifdisan oo ayru faqiihin aan faqih ahayn aan fahamsanayn way badan yihin wa ruba xaamili fiqhin mid fiqhi xambaarsan badana ilaa man huwa afqahu minhu mid uga faham badanna waxa weeye u xambaarsan oo dee muxadisiinta xadiidka inoo soo gudbinay rag badan oo laleeyahay waa iqaado waa lagu kalsoon yahay fiqiga ma yaqoon markay axkaam u baahdaan culimada fiqiga ay weydiinay rag labadaba kulmiyena waa jiraan sida khaiibu baqdaadi fiqigiina fahamsan xadiikiina fahamsan xagga ugu dambaysana uu ka hadli doonaa labadaa qolo qole fiqiga un danaysa o aan xadiiskii ka tagtay iyo qole xadiiska un warinaysa aan fiqigiisa isku dhaqaajinay xaggiisa labadaba aad bu uga diy xadiiku waa saxiix wey albanina silsiladu ku saxiixinay qaala alxumaydi wuxuu yii samictu sufyaana sufyaana bnu cuyayna baan maqlay yaquulu isagoo le maa min axadin qof ma jiro yadlubu dalbaya alxadiia xadiidka nabiga dalbaya ilaa wa fii wajhi wejigiisa waxa ku sugan nadratun iftiin baa ku sugan sababtu waa maxay waa liqowli nabiyi sal llahu alayhi wasalam waa hadalkii nabigu uu yidhi nadara allahu ilaahay wejigiisa ha ifiyo baabkaasaynu kusoo gabagabane baabun qowluhu sal llahu alayh wasalam man xafida calaa ummatii arbaciina xadiian can anas radia allahu tacaala canh qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam man xafida kii xifdiya calaa ummatii ummadayda u xifdiya arbaciina xadiian afartan xadiid oo min amri diinihim diintooda ku saabsan bacaahu allahu ilaahay wuu soo saara yowma alqiyaamati maalinta qiyaame faqiihan isagoo faqiiha caaliman isagoo caalima way fiicnaan lahayd inuu xifdida imtixaanka ku gashay <laughs> ya waxa weeye waan fici lahaa laakiin waynu ka xunnaa eh, xadiisku waa daciifun jiddan bal waaba mawduuc weeye eh, khaiibu lbaqdaadi wuxuu ka wariyey anas bnu maalik cabdullaahi bnu mascuud cabdullaahi bnu cabbaas dhammaantoodna waa daciifun jiddan wey waxaa kaloo laga wariyey saxaabo badan imaamu nawowi markuu muqadimada sheegaya arbaciinka maxaan u waa kii yidhi waxa weeye culimo badan baa iyagoo axaadiistaa daliishanaya arbaciinka alifay laakiin muxuu yidhi anigu arbaciinka kumaan dhisin xadiidkaa kumaan dhisin wuxuu ihi ittafaqa alxufaadu calaa anahu daciif xufaad waxay isku waafaqeen inuu daciif yahay wain kaura uruquhu asaaniiddiisu iyo shawaahiddiisu haba badato laakiin dee afartankaa xadiis ee ummadda inta loo xifdiyo loo gudbinayo waxaa kaaga filan balliquu cani walow aaya walow xadiis kaasaa inagu filan iyo faruba mubalagin aw caamin saamic hal xadiidna ha noqoto marka kuwaasaa ka mudan wallahu aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi waslm